alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbih wslama tasliima kasiira ila ywm اddiin qaala almualifu raximah اllah addarsu haani cashirka labaad waxa uu ku saabsan yahay yahuud lmadiina yuhuuddii magaalada madiine deganayd cadaawatuhum lilmuslimiina colaaddii iyo cadaawaddii ay muslimiinta u hayeen ikhbaaruhum iyo warankii ay ka warameen can irasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka qabla bachihi intaan la soo dirin ka horba ay ka sii warami jireen waxaa kaloo darsigani uu ku saabsan yahay munaafiquu almadiina magaalada madiine munaafiqiintii deganayd qodobka kale uu ka hadli doonaa waxa weeye mucaahadatu lyahuud heshiiskii rasuulku calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim uu la galay yuhuuddii magaalada madiine degenayd lamaa ra'at markii ay aragtay yahuudu lmadiinati yuhuuddii magaalada madiine degenayd intishaara alislaami islaamkii inuu ku faafayo fiiha madiine dhexdeeda adharuu waxay muujiyeen alcadaawata colaad lilmuslimiina muslimiinta ayay arrintaa u muujiyeen wa akhaduu waxay bilaabeen yajtahiduuna inay ku dadaalaan fii raddihim inay muslimiinta ka celiyaanay ka hor joogsadaan can ilislaami islaamka wa kaanuu waxay ahaayeen min qablu intaa ka hor yukhbiruuna kuwa ka uga warrama caraba almadiinati carabtii magaalada madiina deganayd baa waxay uga warrami jireen binabiyi nebi nebigaasoo yubcadu la soo diri doono nebigaasoo qad qaruba zamaanuhu xilligii soo dirayeyna wuu dhowaaday falamaa bucita markii la soo diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam istacdama ru'asaa'uhum madaxdii yahuudeed waxaa ku weynaatay oo ay qaadan kari waayeen oo ka daadegi weyday an yakuuna annabiyu min alcarabi nebigan la soo diray inuu carab yahay oo yahuudi aanu ahayn wa kaana yusaaciduhum waxaana ka caawinayay calaa camalihim haada shaqadan foosha xun ee ay hayaan jamaacatun koox munaafiquuna oo munaafiqiinoo min carabi lmadiina ka mid a carabtii madiina yal-asuhum waxaana hormoodiyo hogaamiyaba u ahaa cabdullaahi bnu ubay ibni saluul falamaa ra'a arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu ka arkay minhum iyaga daalika arrinka waa cadaawadda iyo colaadaase waa yuhuuddee caqada macahum waxaa rasuulku uu la galay cahdan heshiis waxaanuu heshiiskaa kula galay calaa an laa yu'duuhu inaanay dhibaataynin walaa yuxaaribahum oo waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu la dagaalamin walaa yatacarada lidiinihim diintoodana aanu faragashanin ama almunaafiquuna kuwii munaafiqiinta ahaa miya faqad kaana yaqbalu minhum fa kaana yaqbalu minhum rasuulku waxa uu ahaa mid ka aqbala maa dahara waxa muuqda ay muujisanayaan wa yatruku waxaa rasuulku iska dayn jiray maa batna waxa ay qarsanayaan oo gaalnimo iyo munaafiqnimoba waxa weeye ah darsigani waxa uu ku saabsanya ama uu tilmaamaya dhowr qodob qodobka koobaad ee uu ka hadlaya waxa weeye yahuudu almadiina yuhuuddii magaalada madiine deganayd colaaddii iyo cadaawaddii muslimiinta ay u qaadeen iyo inay hore uga warbixin jireen oo dadka ay uga sheekayn jireen inuu soo bixi doono nebi weliba wakhtigiisiina uu dhow yahay waxaa kaloo darsigu ku saabsan yahay munaafiqiintii islaamnimada muujisanayey gaalnimadana qarsanayey ee magaalada madiine ku noolayd waxaa kaloo darsigu uu tilmaamay ama uu ka warramayaa waa ballantii iyo heshiiskii rasuulku uu la galay yuhuuddii magaalada madiina nimankaa yuhuudda ay markii ay arkeen islaamnimadii oo faafaysa oo magaaladii madiina dhinac walba uga baxday baa markiiba waxaa qalbigooda ku soo dhacay cadaawad iyo colaad xiqdi iyo xaasidnimo ay muslimiinta u hayaan waayo yuhuuddu waa dadka ugu dhibta badan ummadda dhaqan ahaan hadday khiyaamo tahay hadday shirqool tahay hadday xasad tahay aad bay dhibtoodu u badantay si gaar ah cadaawadda ay muslimiinta u hayaani gaalada kale waa ka tilmaamantay oo ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamay latajidanna ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu alyahuuda waladiina ashrakuu marka colaadda iyo cadaawadda ay u hayaan muslimiintu mid sahlan ma aha kiristankana iyagaa ka fog oo ka cunfi iyo colaadba adag markii haddaba ay arkeen arrintaa iyada islaamnimadii oo madiine ku faaftay muslimiintii oo aad u fara badanaya arrintaasi qalbigooda waxay gelisay colaad iyo cadaawad ay muslimiinta u qaadeen intaasuun kumay gaabsanine qad badat albagdaau min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar waxay bilaabeen in muslimiinta ay islaamnimada tashwiish ka geliyaan sidii ay uga celin lahaayeen ee muslimiinta loogu hor joogsan lahaa inay islaamnimada ku sii sugnaadaan kuwa soo gelaya ee raba inay islaamaanna sidii loogu hor joogsan lahaa marka dadaal badan bay geliyeen waxyaabaha ay isku dayayeen waxaa ka mid ahaa inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhaahdaan amase ay weydiiyaan su'aalo su-aalahaasu ay doonayaan marka uu garan waayo inay dadka ku yidhaahdaan waxba meesha kuma hayo su-aalahaasaan weydiinay uu garan waayey iska daaya marka waxaa kalay samayn jireen oo go-aamada ay qaateen ka mid ah inay yidhaahdaan maalinta gelinkeeda horena aynu rumayno muminiin aynu iska dhigno gelinka dambena aynu ka noqono aynu ka baxno si aynu u gelino kuwii muslimiinta ahaa khalkhal oo dabeetana la yidhaahdo waa taa laga sii yaacay meesha ee iska raaca idinkuna haddaba waxaa haddaba la isweydiinayaa maxaa colaadan iyo cadaawadda inta leeg nimankan geliyey nimankani sidii ay doonayeen bay u noqon weyde oo xilliyadii hore intaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo bixin intaanu soo hijroonin iyo intaan dee waxa weeye loo waxyoonba baa marka carabtii magaalada madiina deganeed iyo iyagu ay isku dhacaan waa yahuuddee ama loo itaal sheegto baa waxay odhan jireen nebi baa imanaya oo soo baxaya maalinta uu soo baxo baanu idinka adkaanayna markaa sii sugo oo iminka iska kii xoogaa iska sii wata hawshiin iyo dhibtaa nagu haysa ilaahay baana qur-aanka kaga warramayo walamaa jaaءahum kitaabu min cindi illahi musadiqu lima macahum wa kanuu min qablu yastaftixuuna clى aladiina kafaruu falama jaaءahum maa carafuu kafaruu bih falacnat اllahi clى اlkafiriin waxaa ilaahay leeyihi subxana wa tacaala markii kitaabkaa qur-aanka ahi uu yimi isagoo rumaynaya diintii marka horeba ay sheeganayeen xoojinaya waa towraade wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu intaan nebi moxamed la soo dirin calayhi salaatu wasalaam ka hor gaaladii kale ay la noolaayeen bay ugu hanjabi jireen oo ay odhan jireen waanu idinka adkaan doonaa marku soo markii uu soo baxay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo diray waa kuwaa diiday ee deedafeeyey sababtu talo waa maxay waxay ka hinaaseenay ka masayreen nebigaas soo baxay waa carab taasaabay liqi kari waayeen waayo waxay isku wadeen inuu iyaga noqonayo oo iyaga laga soo dhex saari doono ayaa marka hore qorshahooda iyo rabitaankooduba ahaa tii markii ay ka dhex waayeen ile waa ummad had iyo jeer danaysa uun wixii iyaga maslaxa iyo dani ugu jirto naftooda gaarka ah iyo hawadooda gebi ahaanba waxay u diideen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ama ay u beeninayaani waa inuu noqon waayo nebi yahuudiya ah. oo dee carabtaa kale uu ka soo dhex baxay haddaba nimankani weliba madaxdoodii sida xuyayu binu akhtab iyo raggii la midka ahaa kacab binu lashraf iyo waa raggii ugu darnaa weeye ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyagoo og inuu xaq ku taagan yahay oo nebi ilaahay uu soo diray yahay oo tilmaamihii ay ogaayeenna ay ku sugan yihiinba tilmaamihii towraad lagu sheegay ee rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam baa haddana ay beeniyeenoo waxay weliba ku ballan qaadeen inta ay nool yihiin in colaadda iyo cadaawadda ay la hortaagnaanayaan oo aanay raaci doonin arrintaa haddaba nimankaasi ay bilaabeen had iyo jeer qofku marka uu khaldan yahay ama cidda khaldani cid taageerta ma waayo cid unbuu helaya raalli kaga ah waxaan wado barnaamijkan nimankaa yuhuudda ahi ay bilaabeen xiqdiga iyo xasadka iyo colaadda iyo cadaawadda muslimiinta ay u qaadeen waxaa ka caawiyey oo ku taageeray koox ka mida munaafiqiintii magaalada madiine deganeyd oo uu hoggaaminayo cabdullaahi ibnu ubay bnu saluul ra'iis lmunaafiqiin nimankaa munaafiqiinta ahi oo ninkaasi ugu tun weeye ibnu saluul waxa iyaga laftoodu ay ka qeyb qaateen cadaawadda iyo colaadda nimankan yahuuddaa bay hoosta kala shaqaynayeen garanna yahuudda waxaa kalifay ninkan isaga ee hogaaminaya munaafiqiinta maxaa talow isagana kalifay oo colaadda iyo cadaawadda ku xambaaray ile magaaladii madiina dadkii degganaa intoodii badnayd waa kuwan muslimiinta noqday ninkan laftiisa hawshan waxaa ku kalifay nifaaqan iyo colaadan waxa uu ahaa nin oday dhaqameedoo waxa weye hormood iyo hogaamiye u ah reerkiisa waxaa dabeeta qorshuhu uu ahaayoo la qorsheeyey in la caleemo saaro oo boqor boqorba laga dhigo waa ibnu saluule eh. waana arrintaa la ysku raacsanaa waa intaanu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam soo hijroonin islaamnimaduna magaalada madiine aanay ka hana qaadin waxaa markaa ay ku heshiiyeen iyagoo waqti u qabtay inay xaflad loo qabto la caleema saaro la boqro iyadoo arrintaa iyo madashaasi ama ballantaasi dee loo madlan yahy ayaa islaamnimadii ay ka curatay magaalada madiina saxaabadiina ay soo hijroodeen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu soo hijrooday ninkii isaga ahaa xafladdiisii waa laga mashquulayba oo cid caleemasaarkiisii hadal haysaba waa uu waayey islaamnimadii baa lagu mashquulay rasuulkii baa soo hijrooday calayhi salaatu wasalaam isagii baa saxaabadu kusii mashquuleen kadib baa waxa uu arkay halkaa ama colaadda iyo cadaawadda ku dhalatay ay noqotay inuu rasuulka u arkay calayhi salaatu wasalaam inuu xukunkii iyo wixii loo wadayba ka maroonsaday yani inuu ka jiihay de luqaddii dhalinyaro markan ku hadalno inuu ka jiihay buu arkayo xafladdii iyo boqriddii loo waday ba waxa weeye inuu isagu ka jiidhay taasaa markaa ku kaliftay nifaaqu inuu heerkaa la gaadho rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu dareemay labadaa qoloba inay kacsan yihiin waa yuhuuddii iyo munaafiqiintii waxa uu qaatay siyaasad aad u cajiiba labadii qolo qolona waa la heshiiyey qolona sidoodii buu daayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu isku dayay colaadan gudaha magaalada madiine kaga kacsan weliba siday u kala culus tahay inuu u damiyo oo deenta yuhuudda ayaa sii dara waayo munaafiqiintu yudhiruuna alislaama wa yubtinuuna alkufra waxa ay samaynayaani wax dee muuqdo dadku ay wada dareemayaan ma aha oo ciddii ogun baa dee og laakiin yuhuudda cadaawaddoodu caddaan bay ahayd dee gaalnimadooduna way caddayd shaadh ay ku soo dhuumanayaanna muu jirin laakiin munaafiqiintu korkooda iyo dushooda waxaa ka muuqanaya inay muslimiin yihiin iyagoon muslimiin ahayn haddaba si rasuulku calayhi salaatu wasalaam colaadaa gudaha madiine ka bilaabantay uu isaga mooso heshiis buu la galay yuhuudi waayo xilligaa maslaxadda iyo dantu may keenaynin in dagaal lagu iclaamiyo oo la yidhaahdo nimankan bilaabay iyagana aynu gam ka dhigno si magaalada madiine aynu u nadiifino oo yuhuudda aynu uga saarno magaalada madiinena markaa yuhuudda degganayd saddex qolay ahaayeen waa banu qaynuqaac iyo banu nadiir iyo banu qurayda saddexdaa reer oo saddexduba yuhuuda ayaa magaalada madiine deganaa maadaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yegleelayo dowlad islaamah iyo mujtamac muslim ah in waxa weeye colaadi gudaha kaga bilaabantaa caqabad bay ku keeni lahayd dowladdaa islaamkee la yegleelayana may hana qaadeen haddii colaaddu ay sii ballaadhan lahayd ama culays baa ku iman lahaa marka rasuulku waxa uu qaatay siyaasadda ah nimankaa inuu iska aamusiiyo marka heshiis buu la galay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam yuhuuddii magaalada madiine deganeyd heshiiskaasoo tibaaxaya ama tilmaamaya inaanay rasuulka wax dhibaata kala hor imanin nimankaasi isaguna aanu waxba dhibaato u geysanin diintoodana aanu faragashanin oo aanu la dagaalamin heshiiskaasa iyaguna aqbaleen oo dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu dhigay in madiine la wada degan yahay la wada ilaashado dhibaatada laga daayo ila waa meel la wada degan yahay taana way la qaateenoo way ka aqbaleen waxaa markaa halkaa aynu ka qaadanaynaa in maslaxadda iyo dantu haddii ay keenayso muslimiintu gaalo inay heshiis la galaan oo heshiiskaa la-aantii dhibaato iyo mafsada ay imanayso dee in la geli karo iyadoo sharciga loo eegayo iyadoo sharciga loo eegayo waana mas'alo ay tahay qofku inuu ogaado aqoonteedana yeesho waayo muslimiintu marka laga hadlayo gaalada ku xeeran ama ka agdhow amaba dee waxa weeye loo eego gaalada dee gaaladu qaar muxaaribiina baa jira oo dagaal lagula jiro qaar baa mucaahadiina qaar baa musta'maniina qaar baa dimiyiina gaaladu noocyo kala duwan bay u kala baxaan wixii maslaxo iyo dan ah ee aan diinta taabanaynin ee aan muslimiinta waxyeelo ku ahayn ee tacaamul iyo heshiis waa la geli karaa iyadoo mar walba diinta loo eegayo maaha sida qofku inuu gelayo sida uu jeceliyay laakiin diinta loo bandhigaya waxaa markaa xusid mudan maalmahan hadallo badan baynu maqalaayo oo culimo badani ka hadlaan kuna saabsan heshiisyada qaarkoodoo dee maalmahan hadalhayntoodu badanta culimada ka hadashayna intooda badani mas'aladaa ugamay hadlin diin ahaan iyo fiqhi ahaan maxay shareecadu ka qabtaa maxaa axkaamoo ka dhalanaya ma xaaraanba ma mubaaxba kamay hadlin qolobo meel bay ka soo bu'aysay iyagoo aan hadalkooda u meeldayaynin doonayana dadka inay fitno dhex dhigaan hadda niman iyaguba dhul gaalo jooga min maraykan min nairobi baa haddana mashquulka ay maalmahan ku jireen aynu arkayni qofku khalad jiro uu sixi karaa nasteexana waa la isku leeyihi laakiin dariiqa qofka loogu nasteexeeyo iyo qaabka aad qofka khaldan u saxayso iyo hadalkaaga waxa ka dhalanaya inaad eegto intuba dib u eegisba u baahanta waayo dee markaynu ka hadlayno diin iyo naseexo waa la isku leeyihi laakiin si caadifadi ku jirto oo aan diin shaqo ku lahayn oo aad moodaysay dadka uun mawjadii dadka ee kacsanayd iyo xaggii loo badnaa uun inay raaceen baa wadaadadaasi masalada u dhigeen masale diiniya markaad ka hadlaysana la kacabsi baa lagu daraa waxaynu arkaynay qaarkood iyagoo ku baaqaya ummad deggan oo amni haysata kicinteeda iyagoo waxa weeye xiiqsanba uu ooyayoo ilmaynaya oo le dadkaasi ha kacaan oo markay fawda dhacday dadku kacaan maxaad ka faa'iidaysa amnigii ummadda khalkhalisay maxaa faa'iidoo kuugu jirta midda kale khalad markaad saxaysaba qaabkaasaa loo saxa qaarkood waxay lahaayeen dowladda soomaaliya dowlado kale ha kaashato si hawshaa ay uga hor tagto farsamo xumaanta u fiirso haddii dowladii ama heshiisma jiro ka soo qaad anugu ka hadli maayo sharcan dee waxa weye shareecadu culimaa taa u joogta laakiin marka la doonayo in wax la saxo qaabkaa wax looma saxo qaar waxay qaxay lahaayeen ciidama haggiisa dowladdu halka oo dawladda soomaaliya waxaasi diin maaha dee markay geyso ee ka joogaano ka hor yimaado maxaad filanaysaa ile layskama qiirooduna xikmad baa lagu daraaya waxaa kaloo xusid mudan in qaarkood ay leeyihiin dadka shacabkaa ha la kiciyo waxaad halkaa ka fahmaysaa ama ka garanaysaa dadka noocaasa inay ku jirto nasca waxbaa dhex raacay wuxuu yahayba waayo had iyo jeer dadku qofka talada haya iyo shacabka marka loo eego xilliyadanaynu nool leh waxaa dadka caamadaa iskaga badan mucaaradadda waxaa la yidhaahdo sideedaba dee ninka wadaadku inuu sidaa noqdo ma aha ila isaga caadifadimo maamulaysa ee diintii buu garanayaae eh oo uu aqoon u leeyahy marka had iyo jeer meelaha laga hadlayna hadda gaalaa jeegto joogtay ogow oo ninka maraykan ka soo bu-aya weliba ku baaqaya in jihaad la qaado qaar baa waxaa ku barooranaya habeen dhawood oo intay xaflada qabsadeen leh dadku ha kacaan oo ha jihaadaan halka uu jihaadka inaga soo faraya waa waa fi lwilaayaat almutaxida alamrikiya ayuuna leey jihaad gala anugu halkan aan joogaya inaad adigu tagtay baabay calaamatu su-aal weyne saarantahe nolosha aad ku nooshay meesha maxaa ku geeyey waa dhul gaale hadday gaala nacayb kaa tahay dee ka kaalay ka kaalay dhul islaammaad weyne aad ku noolaatee mamakiya madina maraykanku macnuhu waxa weeye qofku inuu intuu indhaha isqabto isagoo indhaha isku hayo dabeeta wax sheego waaqicaa beeninaya sidaa awgeed in dadka lagu harowsado ama lagu kiciyo jihaad u kaca anna maraykan baa ka soo bu'aya aya kuwaada joogto ku jihaadda iyagaaba hee ay ku caddahay inay falastiiniyiinta iyo muslimiintii cidda laynayso yuhuuddaa taageero u yihiin oo maan iyo muru m yani xoog iyo xeeladba ay la garab taagan yihin iyaga ka bilow dee iyagaaba mudane laakiin dad muslimiin oo degan baan kicinaya waxaasi diin kuma salaysna waxaana fiican qofku ama in af culimo uu ku hadlo ama af caamo cad uu ku hadlo labadaa midkood in loogu soo hagaagaa muhima labadaa waxaa ka dhaxeeyaana waa madmadow iyo mugdi weeye sidaa awgeed dee ninka halkaa ka soo hadlaya dan ummaddan uma hayo ogow ee ummadda kicinaya meelo kale kaleu xataa liya jabhadaan ka samaynayna waa xikmad daraday sheegaysa dad muslimiin oo degan baan kicinaya amnigoodana ku ciyaaraya xaggee laga dheeraa hadday gaala nacayb tahayna maraykanna way kula joogaan nayrobina way kula joogaan muqdishona way kula joogaan soo maaha dabcan dhulkii soomaalida qaarkood iyo meelaha qaarkood baa gaala ay wilaayadeed iyo maamulkeeda haysataa taa maxaad uga magaalooyinka qaarkood baa xataa madaxda ka talisaa aanay xeryaha qaarkood geli karin oo haddii xataa madaxweynuhu gal aan loo ogolayn leeyahy xaggeed ku socota joog halkan halkaagii maaha haddee waa halkii uu madaxweynaha ka ay galo waxaa laga yaaba inu ku idhaha taasi kuwaas heshiis bay ku joogaan kuwaasi hee heshiis bay ku joogaane waa lagama hadlaan oo qolada kalena waxay ku odhan doonaan dee annaguba heshiis baanu ku keennaye ma badaadun baa wax jaraysa miya dadka maaha in maankooda lagu ciyaaro iyo miyirkooda had iyo jeerna dee culimaynu leen masaa-isha inooga hadla waddanku culimuu leeyahay nin meel kale ka soo bu dadka amnigooda inuu khalkhaliyana maaha ama dana kale iyo waxyaabo kale ay uga hooseeya markay halkan inoogu yimaadaanna waxaa amni baad haysataan maasha alla waa barwaaqaysan tihiin kanaad meel kale ka soo hadlayna waa kaa ina kicinaya maxaa la yidhaha labawajiirad intaa labawajiiranimada intaa leeg maxay tahy idan waxaan halkaa uun masalada u baraarujinaya war masalada culimow haddaa uga hadlaysaan culimoy haddii diiniyan looga hadlayo fiqi ahaan dee xukunkeeda sharcigaa sheeg cidi kuguma haysatee waxaad uu ka aaminsantihi sheeg ama tv soo ama xaflad qabso ama maraykan ka soo hadal ama nairobi ka soo hadal xukunkeeda sharcigaa ka hadal laakiin ummaddii umaan rabaa inaan kiciyo weliba ummad dhisan oo dawlad leh baa la rabaa in iyagii dowladdii la isku horgeeyo oo la yidhaahdo gobol hebella ha laga kaco ka kalena ha laga kaco ka kalena ha laga kaco halka aad kicinaysa dawlad baa ka jirta ama ha u fiicnaato ama ha u xumaato dadka aad sidan uga hadlaysaana dawlad bay leeyihiin la amray oo xataa sharcigu farayo wixii wanaaga inay ku aeecaan wixii xuniyo wixii khaldanna sida loo saxayo shareecadaa sheegtay sida loo saxayo shareecadaa ka hadashay marka haddii mas'alada qofku uu si uga hadlayo cilmi ah duu doona haba ku khaldamee de waa qof waxa weeye masaladii si cilmiyana doonay inuuga hadlo laakiin markuu uga hadlay qaab kacdoon iyo kicina iyo caadifad iyo qiro waxay taasi sheegaysaa ama mas'aladan aanu xukunkeedii haynin oo inuu si cilmiya uga hadla aanu awoodu lahayn ama wuu kari karaayo kicintuu ujeeddo kale ka leeyahy labadaa bay ku khulaasoobaysa idan inagu heshiiskaasi ma masaxbaa maxaa ku duugan alxukmu cala shayi farcun can tasawurih war shayga markaad hubtaan laga hadlaa ama aad caddayntiisii hayso shaygaa marka aad xukunka aad siinaysaa inaad sawir ka haysataa ka horayso iminka dhammaantood sida inaguba aynu ka nahay bay iyaguna ka yihin wadaaddadan hadlaya haddana axkaam buu ku salaynaya wuxuu rabaa ummad inuu ku kiciyo inuu jihaad sheego asmaada iyo magacyada jihaadka iyadoo shuruudaheedii aanay oofsanin dadka loogu yeedhayo ama waxaan jihaad ahaynba jihaad looga dhigayaa waa wixii ummadaha lagu laaye gam lagaga dhiga weeye ummad soomaaliyeed oo muslimiina ah. tii mar labaad la soo celiyana sax ma aha waanana waxaa ugu filan taa hore dadka waxaa ku hadlaya dad badan oo marka hore barnaamijyada noocaasa galay baa markii dambe khalad inay ku jireen ogaaday oo ka towbad keenay ama ilaahay subxaana wa tacala uga soo noqday marka ummad muslimiina in la kiciyaa sax maaha fitan la dhex dhigaana sax maaha amnigoo khalkhalay imise fitnaa ka dhalanaysa imise dhibaataa ka imanaysa marka aniguna casiirkaan cabbaya oo meelahaasaan iska joogaya gaaladu ay haysato dambaasaboorkooda qaato ummad dhulkeedii ku nooloo halkoodaa waxay ku qabaanba iskaga nooloo amni ku haystana waan kicinaya waxay taasi sheegaysaa ama tilmaamaysaa inuu qofkaasi ujeeddo guracan xambaarsan yahy inaanay daljacayl ka ahayn hadday daljacayl ka tahy muxuu gaalo ka dhex doono hadday ka tahiy dhulcacayl kuwa magaaladiisa jooga muu ka hadlo inaanay ka ahayn islaam jacayl inaanay ka ahayn bad jacayl marka markaynu sidaa u hadlayno in layna soo dirsadee maa markaba qaar baa odhan doona laga dhexadlay <laughs> soo shuf waa lagu soo diray markaba waa iska calaamatanayn laakiin sidaa doonto u dhiga xor baad u tahy sidaa doonto inaad u dhigato laakiin muhiimaddu waxa weeye in masaaishan waaweyn ee laga hadlayo ee ummadda lagu kicinayo shareecadeennu de meel qawaacid bay leedahay masaalix iyo baa la eegaa hadalkaaga maxaa ka dhalanaya qof culimaabaad toon la eeganaye dee lamid mid qofka suuqa jooga siyaasiga baarlamaanka ku jira ama banaanka ka jooga lamid mati ma adugu hadalkaagu inuu miisaanaado oo miisaanka sharciga waliba aad u eegto ayaa muhima idan heshiisyada ay muslimiinta iyo gaaladu wada gelayaan axkaam bay leedahay oo fuqahaduna waa ka hadleene ama sidii fuqahada uga hadleen looga hadlo iyo culimadii islaamka ama ha laga daayo kicinta ummadda lagu kicinayo ha inaad ka dayda had iyo jeerna waxaasoo kale inaad kicinta ummadda aad ka raadiso fuyuus ama aad ka raadiso sheekh hebel si adag u hadlay siyaasiyiintun baa loodhan jiray hebel hebel si adag u hadlay caalimku ama qofka sheekha ahi hadalkiisa looma ma si adag buu hadlay mase jilicsan buu hadlay waxaa la eegaa ama ay tahay inuu eegaba ruuxan aad ku hadlaysaa diinta muwaafaqsanyi shareecada miyuu ka hor imanaya maxaa dhibaatoo ka dhalanaysa taasaa muhima inuu eego laakiin in laga dhigto kii soo istaagaaba uu ka dhigto dadka kicintooda xataa ma laha bal hadda u fiirso deegaankaa la eedaynaya iyo dadka joogiyo dowladoodu ilaahay ha ka cabsadaanoo heshiisyada noocan ma aha ma aha nasteexa ku socoto dowladda wuxuu ku leeyahy dadkuna ha kacaan dowladda soomaaliyana waxay haysaba ha soo daysa iyaduna ee ciidana macnaheedu waxa weeye dadkan halkan maamulaya iyo dowlada dowladda ka jirta maba aaminsanaba maba aaminsana laakiin dadku dawlad markay leeyihiin bal itaalkay doontoba ha u lahaatee taasaa u dowlada sharcan wa caqlan sharcan wa caqlan marka waxaan un uga jeedaa dadku inaanay dheg sharaq u ummada amnigooda khalkhalinaysa hadday ka tahi gaalana caybna halkay dooneen hagu tago halkay joogaan ha ku doonto de wadankoodana ha ka yimaado baasaboorkoodana ha kansalo laakiin dadka ha ka daayaan waxabay calaamatu su-aal weyne saaran tahay deegaankan ay ku nool yihiin ee gaaladee maraykankan ay dhex joogaan ay ka dhammaan laayihin wuxuu ka odhanay baan soo hijrooday xaggeed soo hijrootay dowladdii baan ku dhex noolaan kari maxay ahayd dowladdu waa shacab muslima iyo dowlad muslimada dee kuwa kale muslimiintaa miyaa tan yaa khasba inaad timaado yaa marka adigoo hijradiiba cagsiyey ila hijradu waxay ahayd maxay alintiqaalu min beledi ashirki dee adoo maqluub oo ku socda ummada waxaa ka sheegin amnigeedana ha khalkhalin khulaasadu waa intaa munaafiqiintii rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyaga wuxuu u daayay uun warkooda sidii uu ahaa oo iyaga heshiisna lamuu gelin manuu tashhiirinoo warkoodii lamaba sii sheeg sheeginba waayo dhinac marka laga eego dee higilka iyo harkaa muslimiinta iskaga hoos jireen oo dee islaamnimay muujisanayeen dhinac kale marka laga eegana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu diidayay dhibaato taa ka daran inay ka dhalata haddii nimankaa ama la takooro ama la soco ama lala dagaalamaba oo munaafiqiinta wuxuu rasuulku u leyn waayey isagaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu leeyilaha yataxadau nnaasu biana muxamadan yaqtulu asxaabah dadku ku sheekaysan maayaan nebi muxamed baa asxaabtiisa laaya waxaa la isweydiinaya munaafiqiin bay ahaayeenbe ma asxaabtii ka mid ahaayeen dee waxaa loo jeedaa daahiran muuqaalka guud waxaa lagu tirinaya maxay inay saxaabada ka mid yihiin ille dadku ma wada oga nimankan munaafiqiinta ah waaya lamaa ra'at markii ay aragtay yahuudu lmadiinata yahuuddii magaalada madiine ku noolaydii intishaar alislaami islaamkii sida uu ugu faafayo fiiha madiine dhexdeeda adharuu waxay muujisteen alcadaawata lilmuslimiina cadaawadiiyo colaaday muslimiinta u hayaan wa akhaduu waxay bilaabeen yajtahiduuna inay ku dadaalaan fii raddihim muslimiinta inay ka soo celiyaan can ilislaami islaamnimada wa kaanuu waxay ahaayeen min qablu intaa ka hor yukhbiruuna kuwa uga warramo oo uga sheekeeya yubcau la soo saari doono kaasoo qad qaruba uu dhowaaday zamaanuhu xilligii uu soo baxayay oo dee ay leeyihin waanu idinka guulaysan maalinta u yimaado falamaa bucita markii rasuulka la soo saaray calayhi salaatu wasalaam istacdama waxay la yaabeen ru'asaa'uhu madaxdoodii oo ku weynaatay oo ay liqi kari waayeen oo ka degi weyday an yakuuna annabiyu in nabigan la soo diray uu yahay min alcarab mid ka soo jeeda carabtii kale wa kaana waxa uu ahaa yusaaciduhum wa kaana yusaaciduhum dheh waxaa ka caawinayay calaa camalihim haada shaqo xumadan iyo camalkan foosha xune ay bilaabeen cadaawaddan iyo colaadan jamaacatun munaafiquuna min carabi lmadiina koox munaafiqiin oo ka mid a carabtii madiine deganayd oo yara'asuhum uu hogaaminayay hormuudna u ahaa cabdullaahi bnu ubay bni saluul falamaa ra'a rasuulu rasuulku markii nimanka uu ka arkay minhum iyaga daalika arinka waa nimankaa yuhuudda caqada macahum wuxuu la galay cahdan heshiis waxaanuu heshiiskaa kula galay calaa an laa yu'duuhu inaanay rasuulka dhibaato u geysanin walaa yuxaaribahum isaguna aanu la dagaalamin walaa yatacarada lidiinihim diintoodana aanuu u banbixinoo aanuu faragashanin ama almunaafiquuna munaafiqiintii miya fa kaana yaqbalu minhum rasuulku wuxuu ka aqbalay maa dahara wixii ay muujisanayeenoo islaamnimo ah wayatruka wuxuu iska daayey rasuulku aanu waxba sii baadhbaadhin maa badana wixii ay qarsanayeen waxay qarsadeen iska daayey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam isagoo og munaafiqiin yihiin oo islaamnimadu afka baarkiisa iyo sheegasho uun ay ka tahay as'ila maada camilat alyahuudu lamaa ra'at intishaara alislaami fi lmadiina yuhuudi maxay samaysay markii ay arkeen islaamkii oo madiine ku faafaya bimaada kaanuu yukhbiruuna maxay u sheegi jireen carab almadiinati carabtii madiine deganayd min qablu intaanu rasuulku ama islaamnimaduba aanay soo bixine madiine aanay soo gaadhin rasuulkana aan la soo dirin ka hor maxay u sheegi jireen man yusaaciduhum oo yaa ka caawin jiray calaa camalihim shaqada cadaawadda iyo colaadda maada camila arasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku muxuu sameeyey macahum nimankaa la jirkooda man waxa weeye maxaa yani heshiisoo uu la galay waaya wallahu aclam wbillahi towfiiq wsala allahuma cala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbihi wslam